أمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحكو صلح سرني بسالدي وشيخ كهل لي وارنتي كهل لي أهل السنة والجماعة إنو كم دي هاي اعتقاد كوذا إن أينا عدنا بأ aynan janno uga markhaati kacaynin cidna aynan naar u qiraynin oo naar aynan inuu naar gelaya aynan ku sheegaynin acyaanta iyo ashkhaasta markii laga hadlo wey laakiin gaaladu naarta waa gelayaan mu'miniintuna jannada waa gelayaan taasi waa itlaaq shaksi shaksi markii la yidhaahdo ruuxa daati ahaantiisa iyo laf ahaantiisa baa laga hadlayaa marka laleeyahay ruuxna naar loo qiri maayo ruuxna janno loo qiri maayo laakiin qaطcan ruuxii gaalnimo ku dhinta inuu naar gelayo uu janno uusan waxba ku lahaynoo xaaraam ay ka tahay way iska cadda ruuxii iimaan ku dhintana inuu janno gelayo ama inta layska cafiyo horey ha laga geeyo ama markii dembigiisa laga soo gooyo dib ha laga geeyo isagana inuu janno ku dambayn doono ayadana waa hadal la-aan oo waa waataan soo barannay ususheed iyo adiladeed laakiin waxaa laga hadlayaa yacni cid aan loo haynin nas cad oo ku tusaya inuu janno gelaya ama naar gelaya in aada qirtood tidhaahdo naar buu galayaa ama jannuu gelayaa waxaynu nidhi arrintaasi arrin lagu yaqaano ma aha madabka ahlusunna waljamaca wuxuu yidhi markaa ayb ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد عدنما أقبيم محيبا يختم له ولا يحكمون من حكمان لواحد بعينه روح للفأهان تيسا أنه من أهل الجنة أنيها أم حكمان ولا يحكمون ما حكمان على أحد عد كركيسان بعينه لفهان تيسكم حكمان أنه إسق من أهل النار إنويه لأن ذلك أرنكاسي مغيب مغيب mid la qariyo weeye canhum xaggooda laga qariyo ilaahay baa khaas la ah, subxana wa tacaala laa yacrifuuna ma garanayaan calaa maa shay korkii oo yamuutu uu ku dhimanayo calayhi korkiisa al insaanu insaan ku dhimanayo ayib markaas nusuusteeda waan sheegnay oo darsigii horaan kaga hadalnay halkaasuu marka inoo joogay darsigii hore walidaalika sidaa daraaddeed ayay yaquuluuna waxay yidhaahdaan ahlu sunnuhu innaa annagu mu'minuuna kuwa mu'miniina baan nahay in shaa allah hadduu alla doono ay min almu'miniina baanu ka midnahay wey macnaha marka la fasiriyo qasadkay ula jeedaani waxa weeye min almu'miniina ayaan ka mid nahay aladiina mu'miniintaasoo yukhtamu la khatimi lahum iyaga bikhayrin loogu khatimi in shaa allah ah, saasay ka wadaan mas'aladaas walidaalika yaquuluuna inaa mu'minuuna in shaa allah mas'alada waa masalada caanka kuwa loo yaqaano masalatu alistihnaa fi liimaan baa la yidhaha masalatu alistihnaa fi liimaan ruuxu ma dhihi karaa ana mu'minun in shaa allah mise ma bannaana oo waa inuu jasmiyo oo yidhaahdo ana mu'min oo in sha allah lama gelin karayo in sha allahdu macnaheedu waxa weye waa tacliiq tacliiq wey macnaha shaygii baa waxaa lagu xidhayaa ilaahay mashii'adiisa ah sidaas weeye hadduu alla doono saasay noqon hadduu alla doono saas wey macnaha marka ruuxu iimaankii uu sheeganayey ma tacliiqin karaa oo ma dhihi karaa ana mu'minun in shaa allah dadku mas'aladaasi markii la yidhaahdo waa laba daraf iyo dhexdhexaad saddex ra'yi baa taqriiban la ysugu khilaafsan yahi qole waxay leeyihiin waa waajib weeye ruuxu hadduu yidhaahdo mu'min baanahay in sha allahu inuu daba dhigo maxay maxay macnaha wax weeyaan ku dhiseen waxay ku dhiseen ruuxu markuu leeyahay mu'min baan ahay ma garanayo wuxuu ku dambayn doono iyo khaatumadiisu waxay noqon doonto mar haddii uuna garanaynin iimaankiisu wuxuu ku dambayn doono inuu sheegto yidhaahdo mu'min baan ahay isagoon insha allahu raacinin ma bannaanay leeyihin leanna iimaanka waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin wixii uu ku dhammaado arrinkoo khaatumadu ayaa la yidhaahdaa wixii ka horreeya hadduu iimaanku yacni wax buriya ka dambeeyo iimaanba lama yidhahda leeyihin iimaanba markaasi ma uu noqonaya waxay leeyihiin yacni waxa weeye sidii salaadoo kale way salaadoo kale waa salaad aadan weli tukanin ama dhexdeeda aad ku jirto yacni waxa weeye waan tukaday ama salaadaydii waa eesaxday insha allah ma dhihi karti leanna salaaddu waxay ku dambayn doonto ma aakhirkay kaa buri doontaa mise kaa buri mayso lama yaqaano mar haddaan la garanaynin ana mu'minun haddaad tidhaahdo insha allahu ha ka tegin halkaa qolaa ku dhufatay laakiin ma'khadkaasi iyo yacni qaabkaasi qaabka salafka maaha sida qaabkaasi qaabka salafka ma aha oo macnaha istidlaalka noocaasi waa istidlaalka ahlulbidaca qaarkood wey macnaha qolo kale yacni ma'khadka labaad ama asalka labaaday ku dhiseeni waxa weeye waxay yidhaahdeen iimaanku saan soo barannayba aliimaanu almutlaq iyo iimaan naaqisaa jira iimaanu lmutlaq maxaa la yidhahdaa yah aliimaanu alkaamil baa la dhaha aliimaan almutlaq soo ma الإيمان المطلق بالله الإيمان المطلق نهو كان صبر نيو والروح إنو واجبات كي يردن ليمت حرام تي يردن كتب إيمان كان نوع عاصمر كشيغ الشديسو مسورو بكرتو روحي وحن باكر إيمان صباح مرها دي وحن كرد منيهين يوسن روح إيمان كامل الشيغنين تعليقها كحرو هيدا هدو أنا مؤمنون in sha allah oo macnaha waxa weeye iimaan baan leeyahay oo macnaha waxa weeye iimaankii la rabay ah laakiin in sha allah saas macnaha si uu uga baxo iimaan kaamiluu sheeganayaa arrintaa iyadaa si uga baxo macnaha oo macnaha wax weeyaan aynan arrintaasi ugu soo aroorin wuxuu leeyahay alimaam ibn abilciz wuxuu leeyahay istidlaalka noocaasa iyo asalkaasi wuxuu leeyahay waa min yacni waxa weeyaan ahlusunna waljamaca culimmada qaarkoodoo qaba baa ma'khadka noocaasoo kalea ah wax ku dhisa kii hore ahlulbidaca wax ku dhisa laakiin kan dambe ahlu sunnaha culimmadooda qaarkoodna waa ku dhisaan ayib oo macnaha waxa weye halkaa waxaa ka imaanaysa inuusan ruuxu uusan is-ammaanin markaad leedahay ana mu'minuun mu'min baanah macnaha waxaa ka dhalanaysa mu'min kaamil aliimaan aan ahay soo nooc is-ammaanida maaha marka nooc taskiyatu nafsiga soo maha allana wuxuu yidhi walaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa marka si aad ammaanta is-ammaaniddaasi kugu imaan lahayd uga baxdo ayaa waxaad leedahay ana mu'minun in shaa allah ta kale iimaan kaamila sheegashadiisu waa nooc janno aad isaga markhaati kacaysaa ka laasimaysa sidaas intaasoo dhan si looga badbaado baa waxay waajibiyeen inuu ruuxu hadduu iimaan sheegtaba inuu yidhaahdo ana mu'min in sha allah waa inuu ku daro laazim bay ka dhigan qolo waa qoladaas qolo waxay yidhaahdeen iimaanka in la tacliiqiyo oo ruuxu yidhaahdo ana mu'minun in sha allah inuu yidhaahdo inay waajib noqoto iskaba dhaafa waa xaaraan bay dheheen kaaf iyo kala dheeri soo maha waaba xaaraan bay dheheen oo maxay ku dhiseen waxay ku dhiseen markaad leedahay ana mu'minun in sha allah macnaha iimaankaagii baad shakisan tahay ninkii iimaankiisa shakisanna waaba gaal bay dheh ra'yigaana waxaa ku tegey qolyihii qabay iimaanku inuu yahay juz-un laa yatajazza gabal aan qaybsami karin inuu yahay kuwii qabay ayaa ku tegay ra'yigaa isaga oo waxay yidhaahdeen waa xaaraam in la yidhaahdo ana mu'minun in sha allah waa inaad jasmiso tidhaahdo eh ana mu'min soo ma jeed halkaasi ku dhifteen qoladii qabtay markaynu iimaanka soo marnay iyo qeexitaankiisa iimaanku inuu yahay kullun laa yatajaza kuway ahaayeen darsigii waad halmaanteen baa u malayna مرجئة كو ها جهمية ذا يا مرجئة ما شو اسكم ها خوارجته يا معتزلة ذا أشاعر يا أشاعر معايا هاي يقول في في الإيمان ها آوي جوهردي وحي أخرين حاجات مرسين جميع الرعن الإيمان وحيد إن هو التصديق صح وكي تلفظكم الشرط با عملكم الشرط با وكو يعني الجماهير تضبط إنه عمل كي يتلفظ من الشرط يحي صح مركا قل يهي سيدا قبي ودن إيمانك إنه يهي كل لا يتجزى مسألة اللي لتشوغ وحي قبان الاستثناء في الإيمان حرام بقبان ها. آه، إن إيمانك استثناء لغو سميوتي راهدو ana mu'minun in sha allah waa xaaraan bay dheheen maxay ku saleeyeen baynu dhe waxay ku saleeyeen iimaankii mar hadduu yahay waxaan qaybsamayna oo hal shay ah istinaha aad ku samaynayso bimacnaa shaki baa kugu jira wa ruuxii iimaankiisa shakiyana waa gaal bay halkaasi ka ratibeen qolona waa qoladaas soo qoladii kale cagsigeed maha ayb madhab ahlusunna waljamaca labada ra'yi labada ra'yi oo ay qabaan wey macnaha waxa weeyaan ahlubidacu ay qabaan laakiin madhabu ahlisunna waljamaca wa madhab salaf fi mas'alati alistithnaa fi liimaan waxa weeye waxa weeyaan ictibaaraad kala gedisan yacni fiiro kala saddex fiiroo kala gedisan buu yeelanaya sababta waxaa la fiirinayaa ruuxa ku bixinaya inuu iimaanka tacliiqiyo yidhaahdo insha allahuda maxaa kugu bixinaya taasaa la fiirinaya kolbad sababtaasuuna xukumku ka dhalanaya oo xukumku qaadanaya macnaha ayib waxay yidhaahdeen haddii ruuxa ana mu'min insha allahu leh insha allahuda waxaa ku kallifaya uu yahay shaki iyo taradud ku jira iimaankiisa hadduu yahay sababta ku kallifaysa ku bixinaysa hadday markaasi tacliiqu xaaraan buu noqonaya limaada lianna waxa weeyaan altaraddud waashaku fi liimaan waa xaaraam soo ma hadduu marka daafica iyo xaamilka ku bixinayo ruuxa istinuhu uu kaa yahay markaa waxay leeyihiin waa xaaraam ayib taas garanay haddii uu sababta ku bixinaysa ay tahay taskiyatu nafsi inuu istaskiyeeyo is-ammaano iimaan dhammaystiran sheegto markaana ay ka dhalanayso inuu janno isaga markhaati kaco hadday taskiyatu nafsi iyo is-ammaanid iyo ismahadin iyo is-cajabgelin ay sababtu tahayna markaasi waxay noqonaysaa inuu iimaanka sheegashadiisa tacliiqiyo laazim bay noqonaysaa oo maxaan dhahayna markaa ana mu'minun in sha allah in sha allahuda hadda maxay u taallaa waxay u taallaa lidafci taskiyati الnafsi soo ma jeed walidafci alshahaada biاljanna soo ma jeed waxyaalahaasay meesha ka saaraysa oo waxaad leedahay <clears throat> waxaan sheeganayo iimaankaan sheeganayo ilaahay mashii'adiisay ku xidhay ilaahay baa ila doonay ilaahay baa isiiyey ilaahay fadligiisa weeye anugu waxba kuma lihi yacni waxa weeye faa'iidadaasay markan leedahayoo is-ammaaniddii iyo is-cajabintii bay marka meesha ka saaraysaa markaasoo kaleetana waxay leeyihiin culimmadu waa waajib bay leeyihin ayib xaalad saddexaad baa jirta oo ay jaa'is tahay altacliiq ama macnaa waxa weye istinaa fii masalati aliimaan marna waa iska jaa'is waa iska bannaan tahay manaa haddaad doonto waad yani tacliilin kartaa haddaad doontona waa iska dayn kartaa waa goorma yacni waxa weeye waa wixii labadaa xaalo uu ka soo hadhay oo khaasatan markaad aan cujbina uusan ku haynin iimaankaagana aadan ka shakisnayn laakiin aada ula jeeddo uun mutlaq wa mujaradu tacliil inaad cillayso uun oo shaygan ilaahay mashii'adiisa aada ku xidho yacni waxa weye illan wax walbood macnaha samaynaysaba ma sheega sheegad kasta mashii'ada ilah in lagu xidho wixii aan duco iyo jazmi iyo meelo u baahan baa jirta min baabi tacliil inaad cillaysaad doonaysaa sababtaad iimaanka ku heshay iimaankan maxaad ku heshay ciladaad ku heshay maxay tahay ya bimashii'at illaah mujaradu tacliil haddaad ula jeedo iyo sababta iimaanka aanaad ku heshay inay tahay ilaahay mashii'adiisa intaa un inaad sheegto hadday tahayna markaa wuxuu noqonayaa mas'alatu اlاstinaa fi liimaan waxay noqonaysaa jaa'is bay noqonaysaa haddaad doonto waad istinoon hadday doontona waad iska dayn kartaa macnaha ayib qur-aanka alla subxaana wa tacaala waa ka markii laga hadlahayey nebiga sal lla alay wasalam riyadiisa latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiin masjidka xurmalala waad geli doontaan in shaa allahu baa leeyihi aaminiina idinkoo aamina allah subxaana wa tacaala markuu in shaa allahu leeyahay ma waxbaa ka qarsoon inay geli doonaan masjidulxaraam soo ma hubo ya haddana muxuu yidhi in shaa allah soo ma jeed sida ay culimmadu rajaxayaan sheekh uthaymiin iyo keyrka ay rajaxayaan in shaa allahuda hadda meeshan yacni mujaradu tabarug lagama wado mashiicada la barakaysanayo laakiin waxaa laga wadaa tacliilka dukhuulka ay geli doonaan masjid alxaraam ciladiisu waa mashiicada ilaah ah, saas way macnaha ayib waxaa ka mid a maalan nebiga sal alla alay wasalam markuu qubuuraha siyaaranayo qubuuraha markuu siyaaranayo wuxuu dhihi jiray وإنا in shaa allaahu bikum لاحقون وإنا in shaa allahu hadduu alla doono bikum idinka laaxiquuna kuwa idin soo haleeli doonana oo qubuurtaannu idinkaga daba imaan doonaa nebigu miyuu ka shakisnaa inuu qabriga geli doono uu macnaha qabri soo geli doono ya maya kama shakisnay laakiin in insha allahuda maxay ula jeedaa bimacna tacliil baa laga wadaa gelidda aan qubuurta soo gelayna waxay ku dhacaysaa mashii'ada ilaah gelidda masjidulxaraamka aad gelaysaan waxay ku dhacaysaa mashii'ada ilaah iimaankan aan haysta laysiiyey wuxuu ku dhacay mashii'ada ilaah saa haddaad ka wado markaasi waa jaa'isu arafayn waadna tacliiqin kartaa istinaha waad la iman kartaa dadbadun waa iska dayn kartaa maxaynu hellay marka cinda ahli اsunna waljamaca masalada tafsiil baa ku jira soo ma xaalad ma bannaana xaaladna waa waajib xaaladna waa jaa'is xaalad ma bannaana waa goorma istinuhu ma bannaana waa goorma shaki iyo taradud markuu yahay xaamilka iyo daafica kugu xambaaraya leanna shakigu ma bannaano markaa iimaanka in la shakiyo ruuxu iimaanka shakiyo yacni waxa weeyaan ashaku fi liimaan kufri un waxyaalihii aad rumayn lahayda inaad rumaydo loo baanaa inaad shakido waa kufri ayb hadduu xaamilku yahay kugu xambaaraya taskiyatu nafsihi inaad is ammaantana istinuhu waajib buu noqonaya labadaa wixii ka soo hadhay ood ula jeedo yani muطlaq wa mujarad atacliil aad ula jeedana markaasi jaa'izu طarafayn culimmada selafka ridwaan calayhim sida cabdullahi ibnu sacuud iyo kayrkii waxaa ka soo aroortay aqwaasha qaarkood oy ku diidan yihiin istinaa aqwaal ay ku ogol yihiinna way ka soo aroortay ictibaaraadkaasaa marka loo kala fiirinaya aqwaasha ay ku diidan yihiin macnaha waa xaaladdii aan sheegnay kuwa ay ku ogol yihiin waa xaaladaynu sheegnay qaarna waxay leeyihiin waa jaa'is waa xaaladii saddexaad aan sheegnay saas way macnaa tafsiilkaasaa marka ku jira cinda ahli sunna waljamaca ayib wuxuu sheekhu yidhi marka walidaalika sidaa daraaddeed ayaa yaquuluuna waxay leeyihin ninka u baahan masaladaas inuu macnaha wax way ka dhargo caqiida xawiyaha sharxu safaariniyada sheekh ibn cuthaymiin caleyh raxmat ullah majmucu alfataawa dhowr meelood kitaabu aliimaan istiqaamada sheekh meelo fara badan ba macnaha wax weeyaan way kaga hadleen ayib walidaalika sidaa daraaddeed baa yaquuluuna waxay yidhaahdaan ahlu sunnuhu innaa annagu mu'minuuna bay dhaheen in shaa allah maxay ka wadaan bimacnaa markan inshaa allahuda waxay ka wadaan iimaanka ma ay ka shakisnaa wade markaa xaaraan bay noqonaysa soo ma laakiin inshaa allahuda waxay ka wadaan iimaanka annagu inuu kaamil yahayna ma ogin wabittaali inaan ku dhiman doonno khaatumadannadu ay iimaanka noqon doontana ma ogin sidaas daraaddeed bay ah, insha allahda ugu xidhayaan inaa mu'minuuna insha allah sheekhu wuu inoo fasiro wuxuu yidhi ey tafsiirkeedu wax wey oy ka wadaan min almu'miniina baan ka midnahay nahay wey aladiina mu'miniintaasoo yukhtamu la khatimi lahum iyaga bikhayrin loogu khatimi doono in sha allah hadduu alla doono ah, yacni khatimka iimaankan inaan ku sugnaan doonno ku dhiman doonno mashee ilahi bay ku xidhantay hadda lafteedoon hadlayno iimaankanaga kamaalkiisu mashii'a ilahi bay ku xidhantay ma hayno soo ma jeed yani waxa weye marka sidaasuu macnaha sheekhu ku fasiraya wayashhaduuna waxay qirayaan ahlu sunnuhu ah, masaladaas oo macnaha waxa wey aynu soo marnay darsigeennii hore aynu soo marnay oo in aan ruux aan jannada looga markhaati kicinoo nas loo haynin looga markhaati kici karin ah waa cinda ahlusunna waljamaca jamaahiirtoodu say qabaan waxaanse arkay shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah baa isagu wuxuu leeyahay hadday ummadu ku kulanto ama ijmaac ay ku dhowaato ruux ammaantiisa ruuxaasi waa la dhihi karaa jannadu gelaya wuxuu leeyahay man ajmacat اlummatu aw kaadat an tajmaca cala alhanaa'i calayhi fainaa nashhadu lahu biاljanna cidday ummaddu isku waafaqdo ama inay isku waafaqdaba ay ku dhowaatay ammaantiisa ruuxaasi jannadaan ugu markhaati kacaynaa wuxuu soo deliishaday aayaddii qur-aanka ahayd wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhada'a cala annaas ummad cadaaladaan idinka dhignay si aad dadka korkiisa markhaatiya ugu noqotaan waxaa kaloo uu keenay qisadii xadiidkii nebiga sal alla alay slam janaazadii la soo marin jiray ee saxaabadu ammaani jireen haddana tu kale lasoo marin jireen haddana ay wax ka sheegi jireen ee nebigu dhihi jiray sal alay waslam labaduba way waajibtay markii la weydiinay uu yidhi kanna xumaan baad ku sheegteenoo naar baa u waajibtay kanna waad ammaanteenoo jannaa u waajibtay markaasaa nebigu wuxuu yidhi waxaad tihiin markhaatiyadii ilaahay ee ee dhulka xadiiskaasi aayaddaasuu shaykhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat daliishanaya wabittaali a'immadii waaweynaaday ummaddu isku waafaqday cadaaladooda iyo diintooda waa la dhihi karaa waa ahlu janna waa sida ra'yiga uu shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu watawa laakiin kutubta sunnada iyo kutubta ahlusunna cumuumkooda waxaa ku yaalla biduuni istinaa in aan ruuxna loo jasmin karaynin inuu janno gelayo allahuma innas loo hayo saasaa ku taala maana ayb wuxuu yidhi sheekhu wayashhaduuna waxay qirayaan liman ciddii maata dhinta cala alislaami islaamnimada korkeeda ku dhinta waxay u qirayaan anna caaqibatahu cidhibtiisa dambe aljannatu anna caaqibatahu cidhibtiisa dambe aljannatu inay tahay ruuxii muslim ah oo islaamnimo ku dhinta cidhibtiisa dambe inay janno taho janno uu ku dambayn doonay u qirayaan fa ina aladiina kuwa sabaqa uu hormaray alqadaa'u xukumku calayhim korkooda la xukumay minallaahi xagga allana uu ka hor minallaahi xagga alla uu ka hormaray yucadabuuna waa la cadaabi kuwaasi binnaari naar baa lagu cadaabi muddatan muddaa naar lagu cadaabaya lidunuubihim dunuubteedii darteed allatii dunuubtaasoo iktasabuuhaa ay kasbadeen oo walam yatuubuu aynan ka toobadkeenin minhaa xaggeeda fa innahum iyaga yuradduuna waa la celinayaa akhiiran marka ugu dambaysa ila aljannati jannada xaggeeda un baa loo celinaya <clears throat> ayib walaa yabqaa hadhi maayo axadun ruuxna fi ljannati fi naari naarta dhexeeda ku hadhi maayo oo min almuslimiina muslimiinta ka mid fadlan dheeraadsiin iyo tafadul dartii oo min allahi alla xaggiisa ka ahday waman iyo waminnatan iyo galladsiin tafadul iyo yacni galladsiin daraaddeed alla xaggiisa ka ahaatay waa alla saa u yeelay subxana <clears throat> dabcaadka qaarkood meeshaa jumla ku jirta ah, fainahum yuradduuna akhiira ila aljannati halkaa waxaa ku jirta wain kaana min jumlati aladiina qad qada allahu tacdiibahum wa tahdiibahum fi اnnaari fainahum marduuduuna ila daari اlqaraari aakhiran hadalkaasaa meeshaa ku jira ayb wase laga kaaftoomi karaa faina aladiina kuwa sabaqa uu hormaray alqadaa'u xukumkii calayhim korkooda la xukumay oo naar lagu xukumay min minallaahi alle xaggiisa uu ka hormaray yucadabuuna waa la cadaabayaa binnaari baa lagu cadaabayaa muddatan wakhti baa lagu cadaabaya waa kuwee waa cusaatu lmuwaxidiin soo ma yacni muwaxidiinta towxiidka ku dhintay kuwoodii dembiilayaasha ahaa wey kuwaa weyan macnaha waan kaan soo marnay ayib yucadabuuna binnaari naartaa lagu cadaabayaa muddatan <clears throat> lidunuubihim dunuubtoodii darteed baa loogu cadaabaya allatii dunuubtaasoo iktasabuuha ay kasbadeen oo walam yatuubuu ayna ka toobadkeenin minhaa xaggeeda fa innahum iyaga yuradduuna waa la celinayaa akhiiran marka ugu dambaysa ila aljannati jannada xaggeedaa loo celinaya xagga jannadaa loo celinaya walaa yabqaa hadhi maayo axadun ruux fi naari naarta ku hadhi maayo oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a fadlan tafadulan dheeraadsiin darteed oo min allahi ag alla xaggiisa ka ahday wa minnatan iyo gallad darteed allah subxaana wa tacaala iskaga tafadulayo ku galladaysanayoo u naxariisanayo saas darteed bay kaga soo baxayaan masaladan wuu soo celiyey laakiin waan kan soo marnay soo ma yacni cusaatu almuwaxidiin inay qaarna ku soo baxayaan ilaahay fadligii subxana wa tacala iska cafinayo qaar ay shafaacatu shaaficiin ku soo baxay qaar raxmatu arxam arxam alraaximiin inay ku soo baxayaan axad qalbigiisa ay mihqaalu daratin min iimaan uu ku jiro inuusan naarta ku waaraynin horay baynu usoo baranay masalada iya baynu soo barnay manaa ayb waman maata ruuxii dhinta walciyaadu magangeliyo billaahi ilaahay bay u sugnaatee yacni allah laga magangalaa kufrie man maata ruuxii dhinta waalciyaadu billaahi cala alkufri gaalnimada ku dhinta famaradahu celintiisu ila naari naarta xaggiisay ahaatay ama famaraduhu makaanu celintiisa meesha loo celinayahay ila naari naarta xaggeeday ahaatay laa yanjuu ka badbaadi maayo minhaa naarta xaggeeda walaa yakuunu mana ahaanayo limuqaamihi makaanu nagaadigiisa meesha uu ku nagan yahay ma ahaanayo fiihaa dhexdeeda uu ku nagan yahay muntahaa dhammaansho ma leh muqaamku waa meesha uu ku nagi yahay meesha uu degan yahayna dhammaansho ma lahoo weligeed way jiraysaa oo xagee weye soo naartii maaha ayib mas'alatu baqaa'i aljannati wannaar somaynaan soo marri ah, wayn soo marnay saas daraaddeed ayadana gaaladu inay ku waarayaanna waan soo marnay saas macanaa marka waa masaa'ishii hore oo dib inoo xusuusinaya ayib waman maata waalciyaadu billaahi allah laga magangalaa kufriye iyo wixii xun oo dhanee man maata ruuxii dhinta calalkufri gaalnimo ku dhinta famaradduhu meesha loo celinaya ila naari laa yanjuu kana badbaadi maayo minhaa naarta xaggeeda ka badbaadi maayo walaa yakuunu mana ahaanayo limuqaamihi nagaadigiisa ama makaanu nagaadigiisa nagaadigiisa fiihaa uu naarta dhexeeda ku nagi yahay muntahaa dhammaansho uma ahaanayo dhammaansho nagaadiga uu ku nagin yahayna dhammaansho ma leh oo ma soo afjarmayo weligiisaas ugu jiray man walciyaadu bilah faama aladiina shahiduu lahum rasuulu lahi sal lay waslam intaa markuu inoo sheegay mabda inoo taqriiriyey madhaba ahlusunna waljamaca cidna inayna janno u qiraynin adiladeediin aynu soo sheegnay cid gooni ah ruux gooni ah inaan janno aynan u qirayn ruux gooniyana aynan naar ku qiraynin markuu soo taqriiriyey ba wuxuu inoo sheegi rabaa qaacidada waxaa laga soo reebayaa ciddii loo helo nas ku tusaya inuu jannada gelayo haddii cidda ruuxan nas loo helo oo shaksiyadiisi yani isaga lafahaantiisa loo helo daliil sheegaya inuu jannada gelayo kaas isaga kama hadlayno kaa kuma jirno daliilkaan raacayna kaa waa u qiranaa inuu janno gelayo maanaa ayib <clears throat> soomaalida mas'alada macnaha waxa weeye jannada u qiritaankeeda ah oo dadka yacni jannada loo qiraa masaa-isha ay aada ugu khaldantay bay ka mid tahay masaa-isha aynu aada ugu khaldantay oo yani wax weeyaan laxni badan uu inagaga jiray ka mid qaar badan waxaad arkaysaa hebel haddii ruux yani waxa weeye salaaxiisa iyo ay arkaan hebel waa ahlujanna iska leh hebel waa ahlujanna ruuxa hadday fisqigiisa iyo fasaadkiisa iyo dhibkiisa la yaabaanna waxay dhahaan waa ahlu naar ah, waa ahlu naar oo maadaa naarta bixiya mise adaa jannada bixiya aduu ah, waa qalad waxaa ka mida maalan oo suuro ka mida suwarka masalada kutusaya ka mida wadaaddadan la caabudo oo wax la weydiisto oo dadka loo sheegay inay aakharo wax qaban doonaan qaطcan dadka madhabkaa haysta ee daba joogaayo waxay rumaysan yihiin wadaadadaasi inay jannada geli doonaan ilaa haddayba qalbigooda ku jirta naar buu geli karaa waxbaba looma raadsadanba soo ma a ah. qaطcan agtiisa waxaa maqtuuc ka ah oo an sheekh cabdulqaadir jilaani inuu janno gelaya weysna uu gelahay sheekh nuur iyo saylici iyo inay janno gelayaan qaطcan agtiisa waa ka ta haddabaad hadal ka keentana bas weya soo ma war wadaadadani meelay geli doonaan allahu aclam dadka ahluliimaanka nebigu sal lla lay waslam cuhmaan ibnu madcuun qisadiisa oo garamaysaan cuhmaan ibnu madcuun waa naga sheegnay qisadiisa inuu nebigu yidhi waxaan u rajaynayaa ilaahay jannadiisii naxariis ma laakiin isaga iska dhaaf anigoo nebi moxamed sal lla lay slam wax lagu damayn samayn doono ma ogi saxaabi muhaajiri ah oo jaliil ah oo qiima badan hadduu nebigu diiday sal alla lay wasalam oo uu gabadhii ka reebay isaguna uu yidhi ma garanayo wuxuu ku dambayn doono iyo macnaha wax weeyaan maaratay waa use khayr baan u rajaynaya khayr baan u rajaynaya wadaadadan dambe inay janno gelayaan xagee laga keenay ma aayad baa ku tustay ma xadiis nebi baa ku tusay inay janno gelayaan ya qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haddaan nas loo haynin wadaadkani inuu janno gelayo inuu naar kusii socdaaba suuroobi kartee ha ku daba xidhanin saas ma waxna ha ka raadsanin isagoo markii horeba in wax laga raadsada ay khaldanayd oo isaga iyo dhagax iyo sanam iyo geed iyo malag iyo rasuul iyo aan waxba loo doonanin waxna aan la weydiisanin ilaahay subxaana wa tacaala khasaa'istiisana in cid kale la siiya ay shirki tahay haddana maca daalika kaaga daranta waxaad isugu hallaynaysaa waa aakhare aakhare xaggee buu ku dambayn doonaa maadaa og inuu janno geli doono waxaa laga yaabaa waxaad filayso inays waxaan ahayn soo baxo laakiin kama soo qaada hadday jannada galaan xataa jannada ayagaa galee maaday ku geynayaan ya ayagaa galee maaday ku geynayaan oo gacanta intay kusoo qabtaan bay janno ku geynayaan a saas way macanaha waxaagaa waxaagaa waxtar ku ah waxaaga unbaa ku anfacayo tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum waay waa ummad tagtay waxay shaqaysteen bay leeyihin idinkuna waxaad shaqaysataan bay leeyihin saas way macanaha awogey baa geel lahaa abaahay baa geel lahaa maxaa ka fiican bay dhahan anaa dameere labaa ka fiican anaa dameere labaa ka fiican anaa waxleh oo shaqaystay baa ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala waxtar ah waxaad shaqaysatay laakiin aabbahay iyo awowyada iyo sheekhaygii iyo dariiqadii iyo silkigeedii baa wax ahaa oo magac lahaa adiga magacaasi kuuma yaalo waxay shaqaysteen layagaa iskale adiguna waxaad shaqaystaan saasay macanaha ayib yacni waxa weeyaan munaasabadan ina gelisay waxa weeyaan waa nooc oo shahaadaa oo janno looga markhaati kacayo markii la leeyahay aniga sheekhool baa ii shafaaci doona oo maadaag inaad jannada gelaya madaa og saas macana ayib wuxuu sheekhu marka fa ama aladiina kuwa shahida uu markhaati kacay lahum iyaga rasuululahi sal alay wasalam oo aan min asxaabii asxaabtiisa ka mid ah biacyaanihim ashkhaastooda iyo lafahooda laf ahaantooda nebigu uu markhaati kacay faina asxaaba alxadiidi asxaabuulxadiidkii ahlu sunnuhu yashhaduuna way qirayaan lahum iyaga bidaalika arrinkaa nebigu u qiray bay u qirayaan tasdiiqan rumayn daraaddeed bay ugu qirayaan oo minhum ayaga xaggooda ka ahaatay lilrasuuli rasuulka ay rumaynayaan sal alla alay waslam fii maa shay bay u rumaynayaan dakarahu nebigu uu sheegay oo wawacadahu uu yaboohay lahum ayaga uu yaboohay ciddii asxaabtiisa ka mid a oo acyaantooda iyo ashkaasta acyaantu macnaha waa ashkaasta waa dadka laftooda wey laf ahaantiisa wey manaa gooni ahaantiisa ruuxa ayib uu nebigu u markhaati kacay inay janno gelayaan culimmada sunnada iyo asxaabuulxadiid iyo ahlusunna ayaguna way u markhaati kaceen ninkii nebigu sal ly saxaabadiisa ka mida ee uu sheegay inuu janno gelayo ayaguna sidaasay ugu qirayaan inuu janno gelayo itibaacan lirasuul sal lay slm rasuulkay raacayaan warkiisay rumaysanayaan yani wax way saasay macnaha u yeeleen faama aladiina kuwa shahida uu markhaati furay lahum iyaga rasuululahi sal lay sl rasuulku uu markhaati furay oo min asxaabihi ka mida biacyaanihim aljannata uu markhaati ka cawey inay janno gelayaan biacyaanihim laf ahaantooda iyo ruux gooni ahaantiisa uu nebigu ugu sheegay fa ina asxaaba alxadiidi asxaabulxadiidku yashhaduuna way qirayaan lahum iyaga bidalika arrinkaasay u qirayaan jannadaa inay gelayaan shahaadadaa nebigu u qiray oo jannada inay gelayaan bay u qirayaan ahlu sunnuhuna tasdiiqan rumayn darteed oo minhum ahluxadiiska xaggiisa ka ahad asxaabuulxadiid xaggooda ka ahad lirasuuli sal lla lay slam rasuulka ay u rumaynayaan fii maa shayba u rumaynayaan dakarahu uu sheegay oo wawacadahu uu yaboohay lahum iyaga uu yaboohay oo inay janno gelayaan fa innahu nebigu sala allahu calayhi wasalam lam yashhad ma markhaati kicin lahum ayaga bihaa jannada uma qirin qirinoo umaga markhaati furin ilaa xaal ilaa bacda an carafa markuu gartay kadib mooye daalika arrinkaas miyay dhici kartaa nebigu inuu u qiro oo uga markhaati kaco inay janno gelayaan isagoon arrinkaa garannin oon ogaanin yaa ma dheci karaysa oo see bay u dhici karaysaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi su'aal baa la weydiin jiray su-aal baa la weydiin jiray su-aasha marka la weydiiyo nebigu sal alla alay waslam waa ka aamuusi jiray ilaa malakul jibriil yimaado oo su-aasha jawaabteedii loo keeno nebigu sal alla alay wasalam ma dhiiran jirin soo jeed yacni waxa weeyaan ma ahayn waxuu nebigu sal alla alay waslam intuu jeebkiisa kala yimaado isagu iska jawaabo maa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxan uu ku hadlay oo dhan waa agga xagga rabbi ka yimid weeye loo waxyooday wey loo sheegay markuu nebigu gartay kadib raggani inay jannada geli doonaan ayaa nebigu u markhaati furay salawatu rabbi waslamu caleyh oo uu u qiray oo uu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaha ayib fa innahu nebigu sal ly slm lam yashhad muusan qirin lahum iyaga bihaa jannada muusan u qirin ilaa bacda an carafa inuu markuu gartay kadib mooye daalika arrinkaa uu gartay oo xagga min allahi subxana wa tacala laga ogeysiiyey wallaahu allana alaca wuu daalacsiiyey rasuulow rasuulkiisa wuxuu daalacsiiyey sal lay wasalam ha calaa maa yashaau wuxuu doono ayuu daalacsiiyaa oo min haybihi ilaahay haybkiisa ka mida allana rasuulkiisa wuxuu daalacsiiyaa wuxuu doono oo haybkiisa ka mida wa bayaanu daalika arrinka caddayntiisuna fii qowlihi caza wajalla ilaahay odhaahdiisay ku dhex jirta aayaddanaa ku tusaysa uu yidhi allah subxaana wa tacaala caalimu lghaybi alla subxaana wa tacaala waxa maqan ee idinka qarsoon midka og wey oo falaa yudhiru ma muujiyo calaa haybihi haybkiisa korkiisa uma muujiyo axadan cidna uma muujiyo ilaa man cid mooye irtadaa uu raalli ka noqday oo min rasuulin rasuul ah mooye cid uu raalli ka yahay oo rasuul ah mooye haybkiisa cid kale oo uu u muujiyo oo dalacsiiyo ma jiro saas maanaa cidda haybkan loo sheegayo اللو كيني والرسول حدنا إلهي الرالي كان نغضي سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من الرسول ساسي معنى مارك ما دام الرسول إلهي أويه الله سبحانه وتعالى وحكو خاصية ليا غيب بدن يوحيالب بدن عن علم قود اللي لسعنين إنو أشيو وحي الله شيغان النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ده أي أمد أشيغي صلوات رب السلام عليه يعني غيبياتك الله شيغي خاصة مسألة هذا معنى وحويا المارتي تيميدو كله munaasabaad kala gedisan buu nebigu sal lay slam saxaabada qaarkood oo janno uga markhaati kaca wallaahu alle alaca wuu daalacsiiya rasuulahu sal lay waslam calaa maa yashaau wuxuu doono oo min haybihi haybkiisa ka mida ah. yacnii isaga laftiisa rasuulka haddaan haybka wax laga daalacsiinin wixii aan laga daalacsiinin ma oga saas way macanaa walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayri wamaa massaniya suu ma aha hadduu rasuulba yahayba inuu haybkao dhan ogyahay bal iskaba dhaafe malakuljibriil baa haybka qaarkii aan wax ka ogeyn waxaan cidina ogeyn baa jira oo allaahi subxaana wa tacaala sir u ah oo cilmiga ka mida ah, oon cidna loogu talagelin qaarna waxaa loogu talagalay in malakul jibriil iyo malaa'igta qaarkood wax ka ogaadaan qaar waxaa loogu talagalay inay rusushu wax ka ogaadaan qaarna cidima inay wax ka ogaataba looguma talagelin marka qaybka ilaahay baa iska iskale subxaana wa tacaala saas macnaa wa bayaanu dalika arrinka caddayntiisuna fii qowlihi bay ku jirtaa alle odhahdiisa caza wajalla uu yidhi caalimu lghaybi wey falaa yudhiru ma muujiyo calaa haybihi aadan id calaa axadan cidna uma muujiyo ilaa man mooyaane irtadaa uu raalli ka noqdo oo min rasuulin rasuul ah mooyaane intaa maxaynu fahnay marka ciddii janno loogu bishaareeyo nebigu sal lla alay slam intuu noolaa uu sheegay inuu janno gelayo annaguna waan sheegaynaa inuu janno gelayo waana ku khasisayna iyay yihiin kuwaasi marka hadduu ina siinayaa raggii nebigu sal alla alay waslam janno uga markhaati oo janno u qiray intuu noolaa waqad bashara wuu bishaareeyey nebigu sal alla lay waslam casharatan toban oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida biljannati jannu ugu bishaareeyey toban ka mida saxaabada jannu ugu bishaareeyey wa hum tobankaasi abuu waa tobankan waa ka badan yihiin saxaabada nebigu jannada uu ugu bishaareeye laakiin tobankan waxaa loo yidhaahdaa alcashara almubasharuuna biljanna waxaa loo dhahaa bishaaraynta jannada loogu bishaareeyey hal meel iyo hal mar bay dhacday hal goob buu nebigu tobankaba isdabageliyoo tiriyey hebel jannada hebel jannaduu gelaya hebel jannaduu gelaya tobankaasi marka maadaama ay isku goob ahaayeen waxaa la yidhaahdaa alcashara almubasharuuna biljanna laakiin macnuhu ma aha toban unbaa saxaabada jannada looga markhaato nebigu jannada uu qiray waa ka badan yihiin toban ka badan waaba arki doontoonnaaba saxaabo kale inuu nebigu u qiray sal lay slm ayb waqad bashara nebigu waa bishaareeyey casharatan toban oo min asxaabihi ka mida biljannati buu ugu bishaareeyey wa hum raggaasi tobankii waxa weeye abuu wey abubakr sidiiq radia allahu canhu wa cumaru cuma iyo cumar cumar ibn khataab radia allahu canhu wa cuhmaan ibni cafaan wey wa caliy ibni abi aalib weeye intaa aad baynu u naqana wa alxatu wey alxatu bnu cubaydillaahi bnu cuhmaan alqurashi atamiimi ah, tobankii yani waxa wey lixdii shuuradu ka mid shanta ninee abuubakar gacantiisa ku soo islaamayna wuu ahaa raggii saxaabadee horena waa ahaa macnaha ayib sanadkii wuxuu dhintay soddon iyo lixdii wazubayr iyo zubayr ibnu cawaam wey zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid alqurashi isagana abu cabdillaah xawaariyu rasuulillahi sal alay waslam weeye waxaana dhashay nebiga sal lay slam eedadii baa dhashay isaguna wuxuu ka mid ahaa tobankii asxaabu yani lixdii asxaabu shuura ayuu ka mid ahaa yaraan buu ku islaamay labadii hijirana wuu ka qayb galay maalintii jamal ayaa la dilay sanadku markuu ahaa soddon iyo lixdii radia allahu canhu arda basru ku aasay ayb wa cabdiraxmaan ibni cawf weeye ninka kale ee nebigu jannada u bishaaray sal lay sl abdiraxmaan ibni cawf ibn ibni cabdi cawf ibni cabdilxaaris alqurashi abu muxamed isaguna wuxuu ka mid yahay lixdii yacni uu cumartalada uga tegayoo yani shuurada u dhiibay isaguna raggii horay usoo islaamay buu ka mid ahaa intuusan nebigu sal lay slam daaraal arqam gelin buu islaamay baa laydhaha ayib labadii hijirana wuu ka qayb galay beder iyo mashaahiddii ka dambaysay iyo qadawazawaadkiina wuu ka qayb galay waa ninkii nebigu uu walaaliyey sal lla alay waslam baynahu wa bayna sacad ibnu rabiic ah, qisadii saxiixa iyo keyrk kuso aroortay isaguna wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa soddon iyo labadii ayuu dhintay baqiic buu ku aasanyay madiina ayib wa cabdiraxmaan ibnu cawf ee ninka kaleeto ka kale waxa weeyaan sacad wey sacad ibnu malik ibnu uhayb alqurashi aلzuhri sacad ibnu abi waqaas ninka caanka ku aweeyey ah isaguna wuxuu ka mid yahay lixdii uu cumar talada uga tegey ee shuurada iyo talada muslimiinta markuu dhintay dhimanayay uu u dardaarmay inay nin iska doortaan ayib wuxuu ahaa nin farisi ah oo dagaalyahanoo aada caan u ah waxaana la yidhahdaa kaana awal man ramaa bisahmin fii sabiili ayib wuxuu ka mid ahaa madaxdii raggii hogaamiyeyaasha ahaa ee furay ciraaq furay buu ka mid ahaa aadna caan buu ahaa wuxuu dhintay konton iyo shantii ayuu dhintay magaalada madiine ayaa loo sii qaaday isaa meeshaasu ku aasan yahay isaguna ninka la yidhaahdo يعني وحويان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لينك قال وحويان سعيد بن زيد سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي من السابقين إلى الإسلام بيسون كمده طيب هجردي أيو كقيب قلي أحد نوا كقيب قلي مشاهدي كدن بيسين وحاضري markii madi badar ay dhacaysay laakiin muusan joogin baa la yidhahda magaalada madiina caqiiq buu isaguna ku aasanyay sanadkii kontonaad ee hijriga ayuu isaguna dhintay ayib waxaan dhihi lahaa caqiiq buu ku dhintay madiina loo soo qaaday magaalada madiinuu marka ku aasan yahay isaguna wa abu cubaydata way ninka ugu dambeeya ee tobnaad abu cubaydata bnu ljaraax caamir ibni cabdillaahi ibnu jaraax weeye isagana abu cubayda ayuu kunyadiisaas ayuu caan ku yahay min asaabiqiina alawaliina ila alislaam raggii u soo horreeyey soo islaamay ayuu ka mid ahaa labadii hijirana wuu ka qayb galay bader iyo dagaaladii ka dambeeyena wuu ka qayb galay waana nebigu ku sheegay sal lay slam inuu yahay amiinu hadihi lumma ummad walba amiin bay leedahay amiinka ummaddani wuxuu nebigu sal lay slam waa abu cubayda ayb wuxuu dhintay sanadkii siddeed iyo tobnaad sanadkii daacuunkii cumwaas ayuu dhintay radia allahu canhu arda raggaa marka nebigu sal alay wasalam sababta hadda loo yidhi alcashara almubasharuuna biljanna waa afarta khulafada ah iyo lixdaa kale wey waxaa loo yidhi baynu nidhi tobankoodaba hal meel isagoo nebigu jooga sal alay waslam buu hal mar jannada ugu bishaaray waxaana kutusaya arrintaa isaga xadiidka tirmidi iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi cabdiraxmaan ibni cawf rasuulku wuxuu uhi sal lla alay wasalam abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة أبو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كينا تشيني كل قد جنة يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم جنة يقل يا معنى أوري الإمام الترمذي عليه رحمة الله من حديث عبد الرحمن بن عوف أحمد أيا إسونا صوصاري ibnuhu isaguna uu soo saaray cabdullahi bn imaam axmed fii zawa'idi fadaa'il الصaxaaba nasaa-i baa isagana fi lkubraa ku soo saaray abu yacla ibni xibbaan baqawi isagana fii sharxi الsunna laakiin waxaa isagana laga wariyaa xadiid saciid ibnu zayd ibni camr ibni nufayl isagana waa lagu wariyaa waxaana soo saaray xadiidkiisa axmed abu dawuud tirmidi nasa'i fi lkubraa ibnu maajah xaakim xumaydi ibn abi caasim fi sunna min xadiidi saciid ibni zayd marka xadiidku waa xadiis sugan weya sheekh alalbani caleyh raxmat ullah xadiidka waa saxiixiyey duruqdiisa xadiidka markii la sugayo waa xadiis saxiixa wey ayib xadiidkaasi marka waxa weeyaan waa xadiidka til sheegay tobanka saxaabada aba jannada in ay gelayaan uu nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib tobankoodo marka jannaan u qirina sida nabigu uu sheegay sal alay waslam itibaacan lirasuul sal alay slam wakadalika sidaasoo kale ayaa qaala nabigu wuxuu uhi lithaabit ibni qays ibni shamaas wuxuu yidhi thaabit ibni qays ibni shamaas nabigu wuxuu ku yidhi inahu isagu min ahli اljannati ahlu jannuhu ka mid soo nin kaleo kow iyo tobnaad maaha ayb ah, isagana qisadiisu waxay ahayd kama fii saxiixi اlbukhaari wa muslim min xadiidi anas bn malik radi allahu canhu nebigu sal lla wasalam maalin maalmaha ka mida ah ayuu wuxuu waayey thaabit ibnu qays buu waayey thaabit ibnu qays ayuu waayey markaasuu nebigu sal ly slam weydiiyey war ninkii haabit ahaa waayahan ma arkane xagee jira ninay daris ahaayeen sida riwaayada muslim ay caddaynayso waa sacd ibnu mucaadwa sacd ibnu mucaadwa ay daris ahaayeen baa wuxuu uhi yaa rasuula allah ana aclamu laka cilmahu arrinkiisa iyo waxa ku saabsan anaa kuusoo ogaanaya bal ninkii warkiisa wuxuu ku dambeeyey markaasuu gurigiisii yimid wuxuu u yimid isagoo fadhiya oo gurigiisa fadhiya oo madaxa ororinaya oo ooyaya markaasaa wuxuu ihi maa sha'nuk war maxaa xaalkaagu muxuu yihi markaasuu yihi sharun xaalkaygu waa shar buu yidhi xaalkaygu waa shar oo maxaa dhacay wuxuu yidhi kaana yarfacu sawtahu fawqa sawti الnabiyi sal lla alay wasalam faqad xabita camaluhu wa huwa min ahli الnaar isagaa iska wada yacnii nebiga markaan la joogaan codkaygaa taagtaagnaa oo hadalkaygaa taagtaagnaa hadalkaygaa nebiga hadalkiisa ka kormarin jiray waatana aayaddu soo degtay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun mar haddaan se ahaan jiray camalkaygii waa u dhammaaday bur waxaan shaqaystay oo dhan halbacaad lagu lisa wey naartaanan gelayaa bur ayaddu isku dabaqay man ayib ninkii baa marka yimid saacad baa soo tegey markuu warkii u sheegay buu nebiga u yimid sal alay slam markuu nebigu u yimid buu u warramay nebi allow ninkii qays ahaa ninkii thaabit ibnu qays ahaa gurigiisuu fadhiya waa ooyayaayo ahlu baan ahay buu leeyy markaasaa nebigu sal alay wasalam arrintii markuu u keenay ayuu u bishaareeyey wuxuu ku yidhi idhab ilayhi faqul lahu inaka lasta min ahli الnaar walaakin min ahli اljanna ku noqo buu yidhi oo waxaad u sheegtaa ahlu naar ma tihide ahlu jannaa tahay bishaaradii isagoo xambaarsan buu sacad la soo laabtay markaasuu u keenay haabit ibnu qays ibnu shamaas radia allahu canhu waardaah xadiidkiisa marka waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi anas ibni malik marka nebigu waa u bishaareeyey salawaatu rabbi wasalamu aleyh waxaa meesha ka muuqata salafku ridwaanullaahi calayhim khaasatan saxaabadu sida ay nusuusta ayagu isugu dabaqi jireen ma aha annaga naska markaad aragto yacni dilaaladiisiiyo wuxuu ka hadlayo dadka kale unbaynu la raadsanaa laakiin adiga noloshaadaba kuma dabaqdidba wa ilaa haddaen nolosheenna ku dabaqi lahen wax badan baa isbedeli laha macnaha ayib qaala anas wuxuu yihi anas ibnu maalik wuxuu yidhi falaqad kaana wuxuu ahaa haabit ibnu qays yamshi mid socda ayuu ahaa bayna adhurinaa dhexdannada ayuu socday waalxaal naxnu annagu naquulu aanu leenahay innahu isagu min ahlijanna ahlujannuhu ka mid yahy wuuna dhex joogay buuri annagoo ku wada hadalloo ku sheekaysanna waa ahlujanno saas way macana ayib marka rag noocaas oo kala jir waxaa ka mid a ninkii la dhihi jiray cukaashata bnu muxsan soo maahin ah. yacni ilaahay ii weydii an yajcalanii minhum toddobaatankii kunee jannada gelayay bikayri xisaabin walaa cadaab sooma ee uu nebigu yuri sal lla slam anta minhum waxaa ka mid a gabadhii yacani la suuxi jirtay sooma ah, yacni waxa weeyaan akar min haadaa baa saxaabada soo aroortay oo nebigu sal lla slam janno uga markhaati kaxa laakiin tobankani waxaa loo yidhaahdaa alcashara almubasharuun bishaaradoodaa hal meel ahayd saas maanaa wa ficlan saxaabadana waa ugu fadli badan yihiin xagga fadligana يعني waxa weeyaan waa horeeyaano sidaas macna ayib wayashhaduuna way qiraan asxaabu lxadiidku wayactaqiduuna waxay ictiqaadiyaan ana afdala asxaabi rasuuli illahi sal alay wasalam saxaabada rasuulka sal lay slam ka ugu fadli badani abuu bakrin inuu yahay ana afdala asxaabi rasuuli illahi sal lay wasalam rasuulka ilahi sal lay sala allahu alayhi wa aalihi wasalam saxaabadiisa ka ugu fadli badanay abubakrin inuu yahay bay qiraan oy ictiqaadiyaan asxaabuulxadiidku asxaabadii baa hadda loo yimid in la kala fadilo kee baa ugu fadli badan abubakar baa ugu fadli badan bilijmaac cinda ahli اsunna waljamaca mas'aladaasi wax khilaafa kuma jiro saas macnaa sababtu waxa weeyaan abubakar waxaa u xasilay waxaan cid kaloo saxaabada ka mida ayna u xasilay qisaashiisa axad kaloo saxaabada ka mida oo laga helayahay ma ay jiraan waxyaale uu yacani fardi la yahay baa jirta oo ay ka mid tahay allah subxaana wa tacaala qur-aanka dhexdiisa cid uu ku sheegay inuu yahay saaxiibka nebi maxamed inuu yahay qur-aanka dhexdiisa cid lagu sheegoon abubakr ahayn ma jiro soo ma jeed id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa cid kaloo la helayo ma jirto oo qur-aanka dhexdiisa nebi maxamed saaxiibkii inuu yahay lagu sheegay ama axaadiista nebiga sal lla lay waslam faxadid walaa xaraj fii xayaatihi waxaa la yidhahda abubakr sidiiq radi allahu canhu nebiga ma faaruqin maalinkuu islaamay ilaa inta nebiga maxamed ka geeriyoonaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa la joogay markii saxaabada qaarkood ay isku dhaceen oo cumar ay isku dhaceen nebigu sal alla lay wasalam waa kii intuu xanaaqi dhihi jiray ii saaxiibkay iidaaya saaxiibka yani xataa saxaabada kale waa ka xiga salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaha markuu nebigu dhimanayey wa fii xayaatihina isaga oo nool buu rasuulku sal alla alay wasalam salaada markuu xanuunsaday oo kici waayey uu yidhi abubakar dadka ha tujiyo dumarkiisu markay ku yidhaahdeen waa nin qalbi jidicsanoo meeshaadi hadduu istaago inuu ooyaa laga baqayaaye nebi allow abubakar ku bedel cumar ku bedel nebigu muxuu yidhi sal alla alay wasalam ah, aballaahu wاlmuؤminuuna ilaa abaa bakrin buu nabgu sal lay slam abubakr ha tago buuhi meesha ilaahayna waa diiday mu'miniintuna waa diideen waxaan abubakr ahayn ka bax warka cumar wey maana nebigu sal lla lay wasalam wuxuu muujiyey yacni axaadiis aan u tegi doonno waxaa jirta ishaaraysa bacda annabiy sal alla lay wasalam ummaddan taladooda inuu abubakar qaban doono khilaafadiisa markaan ka hadlaynaan insha allahu tacala tilmaami doona fadligiisa marka axaadiis fara badan baa kusoo soo aroortay abubakr sidiiq radi allahu canhu waa ka nebigu yuhi sal ly wasalam haddaan ummaddayda khaliil ka samaysanayo latakhadtu abaa bakrin khaliilan buu nebigu yuhi sal lay waslam ah, saas man ayb uma kadibna cumaru cumar baa ku xiga cumar baa ku xigo xagga fadliga soo raacay isagana waa bilitifaaq ninka labaad inuu yahay inuu cumar yahay isagana fadaa'il fara badan buu leeyahay xadiista nebiga ku sugan sal alay wasalam oo ugu muhiimsan tahay xadiidka ay culimmada qaarkood sugayaan oo xadiis sugan oo uu nebigu leey sal lla alay wasalam gadaashayda hadduu nebi jiri lahaa cumar buu ahaan lahaa buu nebigu sal lla alay wasalam waa xadiis sugan haddii gadaashay nebi ahaan lahaa cumar buu ahaan lahaa muxaddathu hadihi alumma wa mulhamuha wa ah. in yakun fii hadihi muxaddathun fa cumar waa ninkaad garanaysaanoo yacni waxa weeyaan meelo fara badan oo axkaam ijtihaadi ahaydoo markaa la ijtihaadayey waafaqay ilaahay xukunkiisa subxaana wa tacaala nin marka wuxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala musadad ah oo quwadiisa iyo quwadiisa iimaankiisa iyo mawaaqiftiisa uu nebigu ku sheegay sal alla alay wasalam hadduu jid qaado shaydaanku inuusan jidkaa marinba shaydaan iyo cumar isuma yimaadaan waa carraya lisalaabatihi fi ddiin saas way macnaha wa ashaddhum fii diin illaahi cumar ashiddatu fi ddiin ayuu macnaha wax weeye caan la ahaa saxaabadana uu kaga gedisnaa la dheeraa yacni radia allahu canhu wa ardaa uma cumaru ayaa ku xiga uma kadibna cusmaanu baa ku xiga cusmaan baa saddexeeya xagga fadliga uma kadibna caliyun baa ku xiga cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu asagana fadaa'il buu leeyahay aan la koobi karaynino oo ay ka mid tahay nin laba gabdhood oo nebi maxamed gabdhihiisa ka mid ah laysugu xigsiisamo laysugu xejiye waa cumaan keliya nin labaad ma soo heli kartaan gabadh baa loo guuriyey waxaa loo guuriyey ruqaya markay ka dhibatay nebigu wuxuu u guuriyey ummu kulhuum saas daraaddeed waa adinka arka waxay dhahayaan dunnuurayn dunnuurayn sooma dhaha dunnuuraynka waxay ka wadaan labada nuur waa labadii gabdhood ee nebigu dhalay salawatu rabbi waslamu caleyh ee uu guursay isaga dambeeyey ayb cusmaan ibnu cafaan radi allahu canhu waa nebigu ku ninkuu nebigu ku sheegay sal alla alay wasalam malaa'igtu inay ka xishooto masaayaadkiisay ka mid tahay cusmaan ibnu cafaan inuu ka fadli badan yahay caliy bna abi aalib waa mas'alo khilaafiye ahayd cinda sadri salaf salafka qeybtoodii hore cusmaan iyo cali keebaa fadli badan waxoogaa masale khilaafiye ah qaar baa cali hormarin jiray oo cuhmaan ka hormarin jiray jamaahiirta salafkuse waxay hormarin jireen cuhmaan bay cali ka hormarin jireen laakiin bacda khilaafin saabiq khilaafkaasi waa dhammaaday waaladii istaqara calayhi amru ahli sunna waljamaca waxa weeye taqdiimu cuhmaan calaa caliyin saasuu arrinka ahlusunna waljamaca ku sugnaaday laakiin khilaaf qadiimo saabiqa ku jira amaa labada labada sheekh iyaga oo ah abubakar iyo cumar fadligooda inay ka horeeyaan saxaabada intooda kale labadooduna saa u kala horeeyaan wax khilaafa ma gelin cinda ahli اsunna waljamaca ayib yaa khilaaf geliyey ya raafidadaa gelisay shiicada raafidadaa waxay yidhaahdeen afdal الصaxaaba waxay dhaheen waa cali soo ma halkaasay mareen markaasaa intaa mayna ku gaabsanayn saxaabada intooda kale inay gaalaysiiyaan oo ka beri noqdaan oo adiga warkooda halkaasuu maray laakiin cinda ahlusunna waljamaca sidanaa tartiib ku yaalla ayib waxaana ku tusaya xadiidkii cabdullahi bni cumar radi allahu canhu nebigoo nool baanu waxaanu dhihi jirnay ummaddan waxaa ugu fadli badan bacda nebiyiha abubakrin uma cumar uma cumaan cali bni abi aalib laftiisay ka sugan tahay kamaa fii eh, sunna libni abi caasim bisanadin saxiix waxaa kaga sugan inuu dhihi jiray afdalu haadihi alumma bacda nabiyiha abu bakrin wa cumar marmarka qaarkood wuxuu ku dari jiray uma cuhmaan marmarna wuu aamusi jiray wiilkiisaa xataa weydiiyey maxamed ibnu xanafiya markuu yidhi cali abubakar iyo cumar markuu yidhi iyo cuhmaan baa wuxuu ku yidhi adiguna aabbow markaasaa wuxuu yidhi anugu nin uun muslimiinta ka midan ah waa cali bn abi aalib radi allahu canhu marka shahaadaad fara badan baa jiro saxaabadu waktiguu nebigu noolaana sal alay waslam saasay dhihi jireen nebigoo nool oo joogay dhihi jireen nebiguna waa taqriirin jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh taasi marka waxay kutusaysaa tartiibkaasi inuu yahay tartiibka cinda ahlisunna waljamaca muqararka ah ee ay kala dhaxleen ayb abu bakrin weeye uma kadibna cumaru weeye uma cuhmaanu weeye uma caliyin wey cali asagana fadaaishiisada waad iska garanaysaano cali bn abi aalib waa ninkuu nabigu uri sal lla alay anta minii bimansilati haaruuna min muusa haaruun booskii uu muuse u joogay baad aniga ii joogtaa buu nebigu uhi sal lla alay cali bn abi aalib radi allahu canhu maalintii khaybar calankii nin walba loo diiday ninkii gacanta laga saaray buu aha soo ma jeed cali bn abi aalib radi allahu canhu waa ninkuu nebigu sal ly wasalam ku sheegay isagiiyo caruurtiisu inay yihiin aalulbeyd yihiin masan gabadhii nebiga sal lay waslam faatuma baa wiil ma dhashay isaga iskaba dhaafee labadii wiile uu dhalay xasan iyo xuseen waa labadii wiile nebiga uu yacni waxa weye aada u jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka qoys barakaysan oo nebigu aada u jecel yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cali bin abi aalib iyo xaaskiisa faatima iyo carruurtay dhaleen ayay ahaayeen aalubeytkana ayagaa asal u ah aalubeytka inaan jeclaano layna farayna ayagaa asal u ah macnaa saas weyn uma caliyun wa annahum iyagu waxay qirayaanoo macnaha ictiqaadinayaan ahlu sunnuhu annahum iyagu alkhulafaa'u inay yihiin alraashiduuna ee macnaha waxa weeyaan hanuunsanaayee toosnaa ee ummaddana hanuuninaya raggaa la soo sheegay afarta ah alkhulafaa'u inay yihiin alraashiduuna ee macnaha wax weeyaan hanuunsanaa ee jidkii nebiga hayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aladiina kuwaasoo dakara uu sheegay rasuulullahi sal lla lay wasalam rasuulku uu sheegay khilaafatahum khlaafadooda uu sheegay khilaafatahum uu sheegay biqowlihi buu ku sheegay nebigu sal lla lay wasalam uu yidhi fii maa shay rawaahu uu wariyey saciid ibnu juhmaan uu wariyey can safiinata buu ka wariyey wuxuu nebigu yidhi alkhalaafatu khilaafadu bacdii gadaashayda halaaثuuna sanatan waa soddon sano wey ayb wa bacda inqidaa'i ayaamihim caada alamru ila almulki alcaduud saamuu idiin qore mise waxba halkaa idinku jira ah. nusakda qaarkood waxaa ku jirta halkaa ثuma qaala amsik khalaafata abi bakrin sanatayn wa cumara cashara wa cuhmaana hintay cashrata wa caliya sittan hadalkaa ma idinku jira meesha Ah. Hmm. hadalkaasi ima qorna aniga laakiin macnuhu waxaa laga wadaa hadduu meeshu ku yaallo alkhilaafatu bacdii halaaثuuna sanatan markuu safiina xadiidkaa sheegay safiina mawlaa rasuuli lahi sal lla alay wasalam markuu hadalka xadiidkaa sheegay ayuu xadiidkii si uu ugu fasiro saciid ibnu juhmaan oo ardayga xadiidka ka qaadanayaa wuxuu ku yidhi tiri buu yidhi soddonkii sano khilaafadu waa soddon sano soo nabigu ma dhihin soddonkiisana in laga wado afartan khaliif wakhtigii ay ummadda hayeen talada u hayeen in laga waduu doonayaa inuu burhaaniyo marka wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi safiina markaa kadib wuxuu yidhi amsik bal horta qabso qabo buu yidhi khilaafata abibakrin qabo sanatayni xaalo ay tahay khilaafadii bakr meeqay ahayd laba sano bal horta labadaa sana qabso buu yidhi wa cumaratii cumarna cashran qabso khilaafadii cumarna toban qabso wa cumaanatii cumaanna intay cashrata qabso wa caliyan calina sittan lix sano qabso imise isku yihin marka soddon nebigu markuu yidhi sal lla alay waslam alkhalaafatu bacdii gadaashayda khalaafadu waa halaaثuuna sanatan waa soddon sano soddonkii sano xaggay ku ekaadeen waxay ku dhammaadeen cali bni abi aalib khilaafadiisii dhammaadkeedii bay ku egtay alkhulafaau araashiduun yaa la yidhahdaa marka xadiiskaa markaynu qabanno afarta khaliif baa la yidhahda binasi alxadiid bay ku caddahay inay yihiin alkhulafaau almacniyuun inay iyaga yihiin xadiidkan isku tahay ayib xadiidkaas marka waxaa wariyey alimaamu tirmidi fii sunanihi abu daawuud isagana fii sunanihi axmed ibnu xabal fi lmusnad الطيالسي في المسند سجنة حديثك وحل قوريا عن سعيد بن جهمان قال حدثني سفينة سفينة وحويان ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهران بلديه جري أما بحران أما مقع كلنا والوشيقة طيب نبي صلى الله عليه وسلم موليه سيبو أها نبي إبسدي مركز النبي حرية صلى الله عليه وسلم أسل كيسونا فارس بكسو جدا طيب علماء قاركود وحيد هذان asalkii waxaa iska lahayd umu salama markaasay xoraysay markaasaa waxay shardi uga dhigtay inuu nebiga u khidmeeyo salawatu rabbi wasalaamu caleyh adiga waxa wey ninkaas wey safiina ninkaasaa laga wada safiina marka nebiga xadiiska ka warinayo wuxuu yidhi qaala qaala rasulu sal ly slm rsulku wuxuu yidhi alkhalaafatu khilaafadu fii ummatii ummadayda dhexeeda halaahuuna sanatan waa soddon sano uma kadibna mulkun baa ahaanaya boqortooyo ayaa bacda daalika ahaanaya mulkun baa ahaanaya bacda daalika markaa kadib yacni soddonkaasi markay dhammaadaan wixii ka dambeeya waa boqortooyo iyo mulki waay ayib xadiidkaasi marka waa xadiid saxiixas aan sheegnay oo macnaha waxa weeyaan bi lafdi saxiix buu ku yahay laakiin siyaadaa jirta shaada oon sugnayn siyaadadaasi waa siyaadada odhanaysa siyaadada odhanaysa macnaha amsik khalaafata abi bakrin wa khalaafata cumara wa khalaafata cuhmaan uma qaala lii ayb kadib buu marka wuxuu yidhi suu waday uma qaala lii amsik khalaafata caliyin qaala fawajadnaaha alaaiina sana qaala saciidun faqultu lahu ina banii umayata yazcumuuna ana alkhalaafata fiihim qaala kadabuu banu zarqaa bal hum muluukun min shari اlmuluuk ziyaadadaasi wuxuu leeyahay asheekhu alalbani caleyh raxmat ullaahi ma sugna hadii ziyaada wuxuu leeyahay waa daciifa sababtu waxa weeyaan waxaa la tafaruday buu leeyahay nin la yidhahdo xashraj ibnu nabata xashar ibnu nabata nin la yidhahdaa wuxuu ka warinayaa saciid ibnu juhmaan wuxuuna leeyahay waa daciifatun lianna xashrajan fiihi dacfun dacfi baa ku jira buu leeyahy isagaana ziyaadada la gooni noqday waa ziyaadada odhanaysa yacni waxa weye soddon sano kadib reer bani amaya moqortooyadoodii yacni waxa weeyaan wuxuu ku sheegay safiina inay ahayd min shari almuluuk boqortooyooyinka ugu shar badan inay tahay buu ku sheegay ziyaadadaasi wuxuu leeyahay shekh albani cala raxmatullah waa ziyaada daciifa buu leeyay waxay u baahan saxiixada raqamka afar boqol iyo konton iyo sagaal meeshaasuu sheekhu kaga hadlay ayib alkhalaafatu bacdi alaaثuuna sana wa bacda inqidaa'i ayaamihim buu sheeku yidhi maalmahoodu markay dhammaadaan kadib afartaa khaliif maalmahoodu markay dhammaadaan kadib markay dhammaadeen kadib caadda wuu noqday alamru arrinkii ilalmulki buu u noqday boqortooyadii alcaduudi ee qaniyada badnayd calaa maa ahbara siduu warramayba bihi isaga calaa maa akhbara siduu sheegay canhu xaggiisa alrasuulu rasuulku ka warramay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam siduu nebigu sheegayba soddonkaa sano markay dhammaatay arrintii waxay u noqotay boqortooyo qaniinid badan oo dadka qaniinaysa saasay u noqotay qaniinyo badan ayb sidii nebiguba sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka uu tilmaamaya meeshaasi waxa weeye isagana waa xadiidka uu soo saaray alimaamu axmed caleyhi raxmatullah iyo keyrkiiba ay soo saareen tayaalisina uu soo saaray waa xadiidka nebiga sal lla alay wasalam nucmaan ibnu bashiir radi allahu canhu xudayfat bnu yamaan ayaa laga warinaya xadiidka wuxuu xudayfa ka warinayaa nebigu inuu yidhi sal lla alay waslam takuunu nubuwatu maa shaa allahu fiikum an takuun nebinimadu dhexdiinna waxay ahaan doontaa intuu alla doonay inay ahaato yacni nebigu wuxuu idin dhex joogi doonaa intii ilaahay ku talagalay ayib uma yarfacuhaa idaa shaaa an yarfacahaa nebinimada markuu alla doono inuu qaado oo kor yeelo wuu kor yeelaya waa qaadaya uma takuunu khalaafatu calaa minhaaji اnnubuwa nebinimada waxaa ka dambaysa khalaafo jidkii nebinimada ku socota fatakuunu maa shaaa allahu an takuun intii alla doonay inay ahaatay iyaduna jiri doontaa oo joogi doontaa uma yarfacuhaa idaa shaaa an yarfacahaa markuu alla doono inuu kor yeelo oo khalaafada jidkii nebiga ku socoto markii la doono inuu qaado wakhtigeedu dhammaado baa iyadana ilahay kor yeelaya subxana wa tacala uma takuunu mulkan caadan waxaa ka dambayn doono marka ahaan doona boqortooyo qaniinaysa dadka caadan oo qaniinaysa macnaha fayakuunu maa shaaa allahu an yakuuna uma yarfacuha idaa shaa an yarfacaha boqortooyadaasi dadka qaniinaysa markii alla doono inuu idinka qaado idinka qaadi doona uma takuunu mulkan jabriyan boqortooyo dadka qasbaysa oo sandullaynaysa baa ka dambayn doontuu nabig ur sal lay slm fatakuunu maa shaaa allahu an takuuna uma yarfacuha idaa shaa intii alla ku talagalay bay iyaduna idinla joogi doontaa markuu alla doonay inuu qaaduu qaadi doonaa oo uu ku talagalay uma takuunu khilaafatun ama khilaafatun calaa minhaaji nubuwa uma sakata sal lay slam akhiiran boqortooyada dadka qaniinaysa iyo midda dadka qasbaysa labadaba waxaa ka dambayn doona khalaafo jidkii nebinimada ku socota kadib baa uu nebigu aamusay salawatu rabbi halkaasuu hadalkuugu ekeeyey ayb marka cadigu waxa weeyaan cadiga waxaa la yidhahdaa qaniyadaa la dhahaa boqortooyo dadka qaniinaysa waxaa laga wadaa sida ibnuulasiir uu kitaabkiisa ku sheegayo yani hariibulxadiidka wuxuu leey waxaa laga wadaa waa boqortooyo iyo xugum dadweynaha iyo raciyadda ay ka soo gaadhayso dulmi iyo xadgudub iyo eexasho ay ka soo gaadhayso kaasaa waxaa la yidhaahdaa almulku alcaad ka anna waxaa laga dhigay oo kaleeto dhibka uu dadka ku hayo iyo dulmiga uu ku hayo sidii isagoo dadka qanqaniinhayo kala laga dhigay boqortooyo dadka qaniinaysa yacni dulminaysaa laga wada boqortooyadaa waxaa ka dambaysa boqortooyo dadka qasbaysa waa yacni waxa weye waa waa madaxdan dictatorka ee macnaha waxa weeyaan dadka sandullaynaysa ee waxay rabaan ayagu dadka ku qasbahay ninkii warkooda yeeli doonana wuxuu waxay xidhaan iyo waxay dilaan ka dhigay kuwaasuu nabigu sheegaya salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka dambayn doona buu nebi sal ly wasalam inay soo noqoto alkhilaafa calaa minhaaji nnubuwa khilaafadii khulafaa uraashidiin oo kale ee jidkii nebiga ku socotay baa kuwaa ka dambayn doonta soo noqon doonta waa bishaaro soo maha bishaaro waa waa midna insha allahu tacaala aan filayno wabiidni illaahi way soo noqoni si kasta haddii loola dagaalamo laisku dayo in laga hortago lama dafcin karo ilaahay baa ku talagashan subxana wa tacala sooma waa qasab inay timaado khilaafadaasi goormay inaamay imaanaysaa yay gacantiisa ku taxaquqaysa allahu aclam laakiin kolley aakhiru zamaanka midda imaan doonta ee mahdiga iyo nebi ciise calayhi salaam oo muslimiinta hogaamin doona iyo waa qeyb ka mida alkhilaafa calaa minhaaji nubuwa saas macana wayna imaan doontaa bidn illahi tabaraka wa tacala ayib xadiidkaasuu marka tilmaamayaayo nebigu sal lla alay wasalam wuxuu sheegay khilaafada jidkii rasuulkaiyo minhaajkiisii ku socota inay waqti joogi doonto kadibna boqortooyo dadka qaniinaysa inay ka dambayn doonto xadiiska hore iyo xadiiskan marka marka laysla gaashado waxaa soo baxaysa soddonkii sane ee afarta khaliif isaga dambeeyeen inay tahay alkhilaafa calaa minhaaji annubuwa boqortooyaduna waxay ka bilaabataa cahdigii mucaawiyat bn abi sufyaan kaana awala muluuki lmuslimiin muslimiinta boqoradooda mucaawiya u horreeyey ayib meeshaa marka mulaaxada ku jirto khulafaa uraashidiin afartooda soddonka sano maynan buuxinin lix bilood inay had baan maranaya xasan ibnu cali waqti waahay soo maaha ha lix biloodoo meesha waxaa ku jirta xasan ibnu caliyin ibnu abi aalib markii aabbihii cali la dilay xasan baa lala mubaayacooday xasan markii lala mubaayacooday lix bilood buu hayay lixdaa bilood waxay ka dhiman tahay soddonkii sanee nebigu sheegay leanna khalaafada khulafaa raashidiin mid walba bilaa la socda soo ma markii laysu geegeeyo waxay noqonaysaa soddon sano oo lix bilood dhiman lixdii biloodna waxaa buuxiyey xasan ibnu caliyin sidaas daraaddeed xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda xasan ibnu caliy bni abi aalib inuu ka mid yahay min alkhulafaa'i araashidiin inuu ka mid yahay lanna muddadii nebigu uu sheegay sal lla slam inay khilaafadu ay jirayso calaa minhaaji nubuwa ayay khilaafadiisa ku jirtaa waana lala mubaayacooday walow kaanad calaa xiini furqa wakhti layiskhilaafsanaa haba ahaato laakiin wuxuu ahaa imaaman mubaayacan buu ahaa cali bni abi aalib radia allahu canhu isaga laftiisa wakhti furqa jirto ayay beecadiisu dhacday laakiin haddana beecadiisa la islama laguma haysanin cali bni abi aalib radi allahu canhu reer shaam khaliifnimadiisa maynu ku haysan mas'alada reer shaam isaga iyo mucaawiye iyo cali bni abi taalib iyo ka dhexaysa ma ahayn caliyow khaliif nooma tihid ma ahayn khaliifnimadaan kugu haysanaana ma ahayn laakiin mas'ale waxay ahayd ku saabsan dhiiggii cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu intaa unbaa laisku haystay wailaa mucaawiya iyo reer shaam way ogolaayeen inuu ahaa cali bni abi taalib inuu yahay khaliifatu lmuslimiin inuu yahay mana way ogolaayeen qaطcan khilaaf kuma jirin macna marka taasay macnaha kutusaysaayo xaadiistaasaa waxay kutusaysaa khulafaau raashidiin inay kuwaas yihiin ayb wa bacda inqidaa'i ayaamihim maalmahooda dhammaanshaheedii kadib maalmihii kuwaasi markay dhammaaday kadib uu idhi sheekhu wuxuu idhi caada wuu noqday alamru arrinkii ilalmulki buu u noqday boqortooyadii xaggeedu u noqday alcaduudi ee qaniyada badnayd alcaduud biwasni facuul soo abniyat mubaalaqa maa saas manaa qaniiyada badnaa oo dadka dulminayo calaa maa ahbara siduu warramay canhu xaggiisa alrasuulu rasuulku warramay sala allahu calayhi waaalihi wasalam siduu nebiguba sheegay salawaatu rabbi wasalamu caleyh oo xadiidkaas axmed iyo tayaalisi iyo keyrkood oo soo saareen uu nebigu ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi takuunu nubuwatu maa shaaa allahu fiikum an takuun isaguna wuxuu ku yaalaa asilsila asaxiixa lisheikh alalbani caleyh raxmat ullah raqamka shanaad حديث كشناد مجلد كود معنا حديث أهر رئيس السلسلة أي حديث كمديه هذا وبالله توفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه